blah alxamdu lilah wsalaatu اllahi wasalaamuhu calىa rasuulihi waxabiibihi wmustafaah wacalىa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacdu cashirkan cashirkii boqol iyo saddex wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim qismigii shanaad baynu maraynaa qismulmucaamalaad waxaynu ku jirnay kitaabulbeec waxayn maraynay athaanii fitamiin athaanii kii labaad laba tambiih bay ahaayeen tambiihkii hore wuxuu ku saabsanaa bangiyaalka kii labaadna wuxuu ku saabsan yahay caymiska athaani tambiiha labaad fi taamiini caymiska gudihiisa ayuu u tambiih yahay laa baasa dhibi kuma jiro an yukawina inay sameeyaan ahlulbaled beledka dadka degan kana mida min alikhwa walaalo almuslimiin ee muslimiina asaalixiina ee wanaagsan inay sunduuqan sameeyaan dadkii magaalo degan oo muslimiinoo dad suubana saalix waxaa la yidhaahdaa aladii yu-addii xuquuqa allahi kaamilatan wa xuquuqa cibaadihi kadalik haadaa huwa saalix asaalix man addaa xuquuqa allahi kaamilatan wa xuquuqa cibaadihi kadalik saanx waxaa la yidhaahdaa ilaa xaqii uu ku lahaa qofka guto kii addoommahana sidoo kale dhammaan ahaan u guto kolka wixii muslima ee diinta islaamka ku abtirsada ee saalix ee wanaagsan sunduuqan inay sameeyaan wax dhiboo ku jiraan ma yusaahimuuna ay markaasi ka qeyb qaataano fiihi sunduuqaasi ay ka qayb qaataan binisbati ilaa daatihi waxa iyaga soo gala ama dakhligooda waxa iyaga soo gala ay sanduuqa iyagana uga qeyb qaadanayaan ashaariya bisha loo nisbeeyey kolkaa bisha mishaarkay qaataan ayay wax ka dhiibayaan saasaa sanduuqii lagu samaynayo sanduuqii markuu samaysmo xoogaa dhaqaalaha uu galana sanduuqii baa shaqaynaya muqaawalaadka tijaaradii sinaacadii ziraacadii waxaasuu maalkii gelinayaa faa-iiduu markaa isagii samaynaya kaasuu maalkaana waa aalayaa oo hadhow waxaa la rabaa qofka dadkii ka mid a ah lacagtaan isku darsaday ay dhibaato gaar ahaaneed u timaado saduuqa in laga caawiyaa la rabaa laa ba-sa dhib kuma jiro an yukawina inuu sameeyo ahlulbaladi beledka dadka degan min alikhwati almuslimiin walaalaha muslimiinta ah ka mida asaalixiina ee suusuuban inay sunduuqan sameeyaan ee yusaahimuuna ka qeyb qaataano fiihi sunduuqa lacagtiisa binisbati iraadaatihim waxa soo gala fiirinteed ee bishii loo nisbeeyey oo mushaharku qofkan bishii qaato baa la fiirinayaa wixii ijaar iyo nafaqi iyo dhaqaalaha caruurta ku baxaya iyo wixii u harayo binisbati iraadaatihim waxyaalaha soo gala ashariyati loo nisbeeyey aw xasba maa sidii fiiradeed bay ku wadayaan yatafiquuna ay isku afgartaan calayhi korkiisa min musaahamati kulli fardin qof la arka kulligii ka qeyb qaadashadiisa u binasiibin uga qeyb qaata qeyb muxayanin la cayinay oo laleeyahay nin la arkaaba kun riyaal ha keeno ama nin la arkaaba boqol ha keeno say kolba iyaa ku heshiiyaan yaa sanduuqii ku samaysmayaa xasba kii fiirintii ay yatafiquuna isku afgartaan calayhi korkiisa min musahamati kulli fardin qof la arka kulligii ka qeyb qaadashadii u binasiibin uga qeyb qaata nasiib mucayanin la cayinay yakuunuuna waxay ahaanayaan waa inuu waqaf noqdo khaasa wuxuuna ku noqonaya bilikhwati walaalaha almushtarikiin ee sanduuqa maalgelintiisii wadaagay sanduuqii baa samaysay baa taalla faman nasala qofka ay ku soo degta bihi isaga xaadisu daarin masiibo qofkay u timaado ka xariiqinba waa masiibadiibuu ku misaalinayaa ka xariiqin gubiddii waay aqalkii baa ka gubtay maalkii baa ka gubtay beertii baa ka gubatay wixiishii baa gubtay aw ama diyaaci maalin xolihiisii baa lumay aw isaabatin fii badanin ama isagaa shil galay jirkiisaa dhibaato gaartay kolka waxyaalaha dhaca ee balooyinka shay kamida qofkii uu ku yimaad qofkaasoo kamida dadkii sanduuqa kan maalgeliska ku sameeyey uciya waxaa la siinayaa minhu min asunduuq sanduuqii waxaa laga siinayaa ma qadar baa laga siin yukhafifu fudaydiya bihi qadarka canhu ruuxa xaggiisa musaabahu dhibaatada ku dhacday dhibaatadaan ku dhacday wax ka fudaydiya baa sanduuqii laga siinaya markaa taamiinkii sidaasuu ku imanaya faman qofkii uu nasala bihi xaadisu dahrin waqtiga balooyinkiisa qofka ay ku degaan ka xariiqin gubid waay gubashadii oo kale aw liyaaci maalin xoola lumidii aw isaafatin dhaawac waya fii badanin jirkiisii baa dhaawac gaaray ucdiga waa la siinaya minhu min asunduuq sanduuqii waxaa laga siinayaa ma maal baa laga siinayaa oo yukhafifu fudaydiyo bihi maalka canhu xaggiisa musaabahu dhibka gaariy hayra ha yeesh oo sidaa ha ahaatee inahu arrinka wuxuu yahay yembaqii inuu habboon yahay mulaaxadatumaa shay tixgelintii yeli arrimahan soo socda baa la fiir la tixgelinay arrimaha in la tixgeliyana lagama maarmo hayraha yeeshe annahu arrinka wuxuu yahay yambaqii inuu haboon yahay mulaaxadatuma shay fiirintiisa ama tixgelintiisa gelin soo socda kow marka hore ee sanduuqa la samaynayo ee qof la arkaba qadar maalkiisa kamida uu keenayo ulajeedada waa inay eebbaweyne wejigiisa tahay awalan ayawiya almuslimu qofka muslima waa inuu niyoodo bimusaahamatihi ka qeyb qaadashaduu sanduuqa ka qeyb qaadanayo wajha allah eebbaweyne wejigii tacaalaa korahaye waa inuu u niyoodo niyadaa maxay taraysaa waxay taraysaa liyusaaba hala abaalmariyo isagii calaa daalika niyadaasan baa laga abaalmarinaya inama alacmaalu biniyaad waatay soo aroortay niyadaasa laga abaalmarinayaa laba waxaa wey an tataxida inay midowdo fii sanduuqa gudihiisa almaqaadiir kista la keena waa inay midowdo ama kista la bixinaa waa inay midowdo oo qofkii dhib ku yimid qadar baa qofba la siinaya an tataxida waa inay midowdo fii sanduuqa gudihiisa almaqaadiir qadar waa inuu midooba alatii maqaadiir tumnaxu la siinayo lilmusaabiin dadka dhibaatada ku dhacday qadarka la siinayo waa inuu siman yahay ilaa qadarkii looga qeyb galayba waa sina in ina lagu dhaqaaleeyo xoolo dadka dhexeeya nina lagu dhibatana la diidaya kamaa xudidad horaba sidii loo simay ansibatu lmusaahimiin dadkii ka qeyb qaadanayay qeybihii ka qaateen sidii awalba loo mideeyey bixaydu si uu sanduuqii yakuunu ahaanayo qaa'iman sanduuqa mid ku taagan waa inuu ahaada cala isla sinaan korkeed ataamati buuxda oo dhammaystiran saddex waxaa la yeeli kara laa maanica ah. wax ma jiro min tanmiya amwaali sunduuq sanduuqa xoolihiisii in la kobciyo oo la kordhiyo bilmudaaraba faa-iida jarin lagu kordhiyo atijaariya ganacsiga loo nisbeeyey oo lacagtii meesha un ha taal keliyata maa tijaara la gelin karaya waalmuqaawilaad muqaawalaadka iyo dhismadiyo wixii baa la gelin karaya almicmaariya ama alcumraaniya dhismada loo nisbeeyey walacmaali baa la gelinaya alsinaaciya farsamada warsadihii almubaaxatu la baneeyey xoolihii marka la uruuriyo si faa-iida ku dhalato sanduuqii uu ku kobco dhaqaalihii ku bato waa laga shaqaysiinayaa halkaa waxaa ku dhamaaday taamiinkii ama caymiskii sidaasuu ku soconay asarfu hada loo fiirsado sarfigu waa dhib badan yahi mar walba su-aal baa ka timaa ba waxa wey asarfu wax kala sarifashadii wey tacriifuhu tilmaantiisa hore waxa wey asarfiguwa baycu naqdayni laba lacagood la isku gadaw sarfigu waa laba lacagood kolkaa qofba lacag buu u baahan yahay kan dahab buu leeyahay fiduu u baahan yahay kanna fiduu leeyahay khiyaalaad buu u baahan yahay kan khiyaalaad buu haystaa soomaali buu u yahay kana soomaali buu haystaa khiyaal buu u baahan yahay idan sars haddaad maqashid waa lacag lacag lagu gaday kolka markii lacag lacag lagu gado hadday rabawiyaad noqoto oo ay dahab iyo fida noqoto labadii shardi baa la ilaalinaya almumaahalatu wataqaabudu waa inay labadan laysku gaday waxbay isdhaareen haddii kale riba meeshii soo gelaysa tan labaad waa inayan dayn gelin taqaabud qabla tafaruq intaan la kala tegin in la kala guddoomo yadan biyadda in la hadow laakiin hadday kala duwan yihiin oo lacag cumlaha lagu gadaayaa dahab iyaduna dayn meeshii yuusan imaanin laakiin tafaadulkii waa la ogolyahay dahab iyo fidla haddii laisku bedanayo oo la kala sarifanayo inay kala bataan waa la ogolyahay ilaa jinsigii baa iskhilaafay ida ikhtalafat ilajnaasu fabiicuu kayfa shidum idaa kaana yadan biyadin tacriifuhu sarfiga tacriifkiisa ama tilmaantiisu waxa wey asarfu waxaa la yihaha huwa baycu naqdayn laba lacagood oo laysku gado bibacdihaa labada lacag midood bacdan qaarkii kale lagu gado misaalkii waa kan ka bayci danaaniira danaaniir waa lacagta dahabka dahabka shidimadiisa danaaniir la yihaa fidadana daraahim baa la yihaa ka bayci danaaniiri dahabi dahabka shilimadiisii oo la gado wey bidaraahima shilima lagu gado bidaraahimi ilfida fidada shilimadeedii lagu gadow kolkaas sarif waad ogaatay lacag lacag lagu gadow laba xukmuhu in wax la kala sarifta ma banaan tahay waa banaan tahay xukmuhu asarfu lacag isku gadashadii oo lacagtii la kala doorsado jaa-isatun waa banaan tahay id huwa sarifka min albeyci beec baa sarifku ka mid yahay waalbaycu in wax la kala gataana jaa-isu waa banaan yahay bilkitaab qur-aanka kariimka a baneeyey waaxalallahu lbayca wasanatu baa banaysay jidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisiina beec waa banaysay sarifna beecbuu ka mid yahay lacag la kala doorsanayo qaala tacaala eebba wuxuu yihi wa axala allaahu ilaah waa baneeyey albayca beeci buu baneeyey ayadaasaa in beecu banaan yahay u daliila sarifna beecwood wa qaala rasuulullah ebaweyne rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya bidahaba dahabkii ku gada bilfidla qalin kayfa sidii uu gada aad shitum doontaano kala badsada yadan biyadin laakiin isdhaafsi ha noqdo yaan dayn meeshuu iman kana ha dhiibo dahabkii kana fidadii ha dhiibo yadan biyadin gacanka dhiibidu saddex xikmatuhu murtida sarif ku jirtaayu waa maxa xikmatuhu sarif murtidiisa xikmatu mashruuciyati sarfi laca kala doorsiga jidaynteeda murtideedii waxa wey alirfaaqu dhimrin bilmuslimi qofka muslimka ahaa loo dhimrinaya fii taxwiili cumlatii lacagtu haystaa inuu wareejiyo ilaa cumlatin ukhraa uu lacag kale ku wareejiyo huwa muslimka hu fii xaajatin dhibaato u qabo ilayhaa lacagta kale kolkaa waa tashiil qofka muslimkaa ah loo sahlayo oo lacagtu haysta maahe mid kale hadduu u waa in isagaa loo dhimriyo xikmatu mashruuciyati sarfi lacag kala doorsiga jidaynteeda murtideedii waxa wey alirfaaqu dhimrin bilmuslim qofka muslimkaa ah loo dhamriyo waxaa loogu dhimrinayaa fii taxwiili cumlatihi muslimka lacagtiisii wareejinteedii baa loogu dhimrinaya ilaa cumlatin lacag kale uu wareejiyo ukhraa kale wahuwa muslimka fii xajatin dhibaato gudaheed ku sugan yahay ilayha lacagta kale afar sarafkii marka shuruud buu leey meesha dan yuusan garagelin labadii markaas laysku sarifow shuruuduhu yushtaradu waxaa la shardiya fii sixati jawaasi sarfi lacag kale doorsiga banaanaanteeda asixideeda gudaheeda waxaa loo shardiyaa ataqaabulu kala guddoomid fi lmajlisi meeshii wax lagu kala sarifanayay in lagu kala guddoomo bixaysu sidaa loo kala guddoomaya u yakuunu sarifkii ahaanayo yaddan gacan ka dhiibid biyadintii kalena laga dhiibow kanna waa inuu dhiiba lacagtii kanna waa inuu tii kala siiyo inta goobtii la taagan yahay ilaa wixii waa laba lacageed lacagna waa jinsi rabawiyaada liqowlihi baa u daliila nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yihi biicu dahaaba dahabkii gada bilfida qalinku gada kayfa sidii aada shiitid doontaan u kala gada yadan gacanka dhiibid biyadin gacantii kale laga dhiibow wa qowli cumar say cumar qowlkiisiina waa u deli radia allaahu canhu cumar ee baraalleha ka noqday laa la yeeli maayu yidhi wallaahi baan ku dhaartay cumar wey laa tufaariquhu inaadan goobtaa ka dhaqaaqaynin xataa taakuda minhu inaad ka qaadato cumar warkaani wuxuu ku yihi dalxa bni cubaydillah buu ku yihi dalxana nin maalik ibni aws la yiraa bay lacag kala sarifanayay kolkaa maalik naamiir lacag dhahaba keenay dalxana lacag baa laga rabay idan kolkaasaa dalxa karaanigiisii maqnaa ninkii khasnada u hayay baa duurkay jimanaya khasnajigii oos meesha furayo intaa isug cumar baa yihi wallaahi baan lagu sugaynin ku kala qaata meesha maalik ibni cawsna ha qaata wixiisii adigana wax laga qaado hadday noqoto in la sugo ninkaa duurka jira war maalik kax kasta hadii la noqo adiga goortuu kaas banaanka ka yimaad oo salxa khasnadiisa furo goortaas ke kolka haah wahahdii baa la rabaa ama biyadin gacan iska dhiibin dee lacagta markaa iyaga ay ku dhaqmaayeen ma lacagtii runta ay dhahay dahab iyo fidow kolka labada jinsiba waa rabawiya kolka cumladatan iyo warqadahan haddii xaggii dhaqanka iyo manaaficda la fiiriyo dahab iyo fiday qabaan haddii daatada iyo jinsiga la fiiriyana dahabna maaha fidona ma aha meeshaas wareer baa imana waase laga hadli doona wa qowli cumara cumar hadalkiisiina waa u daliil radia allaahu eebba weyne raalli ha noqdo canhu cumar xaggiisa uu yiri laa la yeeli maayo ka raanigaygii la sugi maayo dalxow ka raanigaagii la sugi maayo wallaahi baan ku dhaartay laa tufaariquuhu wuxuu ku dhaaranayaa maalik ibni aws oo salxa waxoogaayii kaadi yihi wallaahi laa tufaariquuhu inaadan maalig meesha ka dhaqaaqayni xataa taakuda ilaa aad ka qaadata minhu dalxow markaasaa cumar daliilkii keenay oo yihi qaala rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisii baa yihi sala allahu calayhi wasalama adahabu bilwariqi dahab fila lagu gadaayo riban ribuu noqonaya ilaa haa-an ka dhiibid iyo wahaa-an gacanka dhiibid in laysku sameeyo maaha qaalahu cumar warkaan cumaru maa warkaan u yihi lialxata bni cubaydillaah yuu u yihi lama sarafa markuu ka sariftay minhu talxa maalik ibnu aws ayaa ka sariftay fa akhada danaaniir markaasuu talxa danaaniirtii qaatay dahabkii talxa qaatay filaa laga rabay wa qaala talxa wuxuu yidhi lahu maalik ibni aws buu yidhi xataa yaatiya khaasini intuu yimaado ninkii ii hayay bangiga uu min alghaaba hawlkaasuu ku dhex jira ilaa uu ka yimaado yacnii wuxuu u wadaa oo fa talxa wuxuu siinayaa maalik xiinaidin kolka karaanigiisii hoorkood ka yimaado duurka xiinaidin goortu yimaad buu adaraahima fidadii siinayaa cumar waa diiday layeeli maayo maalik ibni cawsna tegi maayo ilaa uu ka qaato haddaa doontaan wada taagnaada labadiina oo ninkaan imanaya hawska laga sugaayo intuu ka yimaadaa suga haddii kale celi dalxa danaaniirta maalik danaaniirtaada qaado goortuu ninkaa la sheegaya yimaadana u imo calaa kulli xaal meeshii dayn keli mayso ataqaabudu qabla tafaruq intaan la kala tegin baa la rabaa ninkaana inuu fidadii guddoome maalik ibni aws dalxana danaaniirtiisii waaba qaatay markaa cumar waa diiday daliilkiina wuu dul saaray adahabu bilwariqi riban wey ilaa haa-an gacanka dhiibid maahe iyo wahaa-an gacan ku qaadasho qaalahu warkaan cumaru baa yidhi litalxata bni cubaydillah ayuuna uu yihi lamaa sarafa hadduu sariftay minhu talxa waxaa ka sariftay maalik ibnu aws ayaa ka sariftoo danaaniir keenay fa akhada talxa wuxuu qaatay adanaaniira dahabkii maalik ibnu aws buu qaatay waa qaal talxa wuxuu yihi lahu maalik ibnu aws uu yihi xataa yaatiya intuu ka yimaada isub khasini kasanigayi intuu khasnajigaygii ka yimaad min alkhaafati hawdka yacnii oo fa yucdiyahu markaasuu siin lahaa yucdiya talxa wey hu maalik ibni aws xiina idin ka raanima qalankiisiin lahaa shan axkaamuhu sarifka axkaam buu leeyay axkaamtiisii dhegeysa marka lisarfi laca kala doorshigii waxaa u sugnaaday axkaamu lxugumyaal iyo axkaamtii kow waxaa weeye juusu dahabkii in lagu dooriyo bidahab dahab kale lagu dooriyo saw jinsi ma aha rabowiya marka mithlan bimithli wayaddan biyadin waalfidatu wa sarfu lfida qalinkii in la sarifoo la dooriyo bilfidati lagu dooriyo waa jinsi rabowiya iyadana mithlan bimithli wayaddan biyadin baa laga marmaan ida taxadaa hadday labadii fidiya labadii dahab ku midoobaan fi lwasni kana waa kiilo kana waa kiilo bixaysu si waa inay ugu keliyoobaan uusan laa yasiidu ka badnayn axaduhumaa labada laysku dooriyey midkood cala alaakhar ka kale lagu dooriyey wasanka waa inaysan uga badnayn daliilkeedii waa kan liqowligii hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa tabiicu dahaba dahabaa gadina bidahabi ha ku gadina ilaa bimilan ilaa mihlan bimihlin isku midnimo in la isugu gado maahaan walaa tusifu ha dhimina hoos marinina bacdaha labada laysku gaday qaarkeed calaa bacdin qaarka kale ha ka hoos marinina isku mid ha noqdeeno walaa tabicu lwaraqa fida ha ku gadina bilwariqi fida kale ilaa bimihlan isku mid bimihlin ruugada ma ogi iyadiina walaa tushifu ha hoos marinina bacdaha fidada qaarkeed calaa bacdin qaarka kale ha ka hoos marinina walaa tabicu ha gadina minhaa dahabkii iyo fidadii qaa'iban mid maqan oo haddii labadooda la isdoorinayo waa la kala badsan kara laakiin dayn baan la ogolayn walaa tabiicu ha gadina minhaa iyada qaa'iban mid maqan binaajisin mid jooga wa kaana hadduu ahaado daalika lacag isku doorinta fi lmajlisi goobtii la joogay gudaheedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama wuu nabiga yihi adahaabu bidahabi lagu gaday riban riba weeye ilaa haa-an gacantood laga dhiibiya wa haa-an gacantood laga dhiiba maahaane waalfidlatu qalin bilfidlati qalin kale lagu gaday isaguna riban buu noqonaya ilaa haa-an gacanka dhiibid iyo wahaan gacanka dhiibid maahaane laba yajuusu waxaa banaan atafaadulu kala badsasho maca ikhtilaafi iljinsi jinsiga hadduu iskhilaafo labadan laysku sarifayo haddayn isku nooc ahayn oy kala duwan yihiin waa la kala badsan kara laakiin daynkii baan loo ogolayn mithaalkii ka dahabin waa dahab la dooriyey bifidatin qalin lagu dooriyey idaa kaana hadduu yahay fi lmajlis goobtii la taagnaa haddii lagu kala guddoomo daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya wuu yihi idaa ikhtalafad hadday kala gadisnaadaan haadihi alashyaau ashyadan rabawiyaadka hadday kala kadisnaadaanay kala laba yihiin fabicuu gada kayfa sidii aad shaytum doontaan idaa kaana hadduu yahay waxaad isku doorinaysaan yadan biyadin gacanka dhiibidu andayn meesha ooliw saddex hadday labadii wax kala sarrifteen kala tagaan iyagoon wixii kala guddoomin sarrifkii waa buray idaftaraqa hadday kala tagaan almutasaarifaan labadii wax kala doorsanaysay qabla taqaabudi intayn kala guddoomin horteed batala sarfu waa buray liqowlihi hadalkii nabiga inuu buray udaliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi ilaa haa-an gacanka dhiibid iyo bihaa-inkan bedelkiisii la dhiibo wa qowli hadalkii nabiga idaa kaana hadduu yahay yaddan biyadin isdhaabsi gacantii laysaga dhiibo kana uu dhiibo kana qaato meeshaa waxaa ku dhammaaday sarifkii awliis ka gadaal waxaa bilowday beecu salem waxa la yihaah beecu salem waa beecun mawsuufin fii dinna waxa weeye waxa laysku gadaayo isagu laba lacagood maaha jinsi waa lacag waxaa kalena waa waxaan lacag ahay xoolow ari wey lo wey geel wey badar wey dhar wey badeeco wey laxagun ma aha marka waxaa weeye sida beecisu dhacayo waa iman doonaayo nina lacag buu leeyahay nina alaabtaa kale la sheega ayuu leeyay kii lacagtaa lacagtii dhiibaya kun riyaal buu dhiibayaa kan lacagta wuxuu tilmaamanayaa toban neef aari waxaa la tilmaamayaa tobankii neef tiradoodii waa la sheegaya oo inay toban ahaadaan noocoodiina waa la sheegaya idi iyo riya kay yihiin sifaadkoodii waa lasii kala sheegayo wixii irmaan loo rabiy wixii dhadig loo rabiy wixii labood loo rabiy wixii khimanaan loo rabiy wixii baa la tilmaamayo muddadiina waa la xadidayo laba bilood iyo ka badan yaan wixii kaa su-ayo waxaa la tilmaamaya meeshii lagu kala guddoomiya laba bilood kadib wuxuu bacda da-aya lacagtii baa aniga badaca gashanaya korkuu raabka dhammaado oo ceelkan ku kala guddoomaya haddaan meeshii lagu kala guddoomayey la magacaabin oo la xadidin caqdiga meeshii lagu sameeya lagu kala guddoomayey idan maxaa meeshii imanaya ninkan xogaag lacagtaa waa qadimay kunkii riyaal waa bixiyey laakiin midkan kale dar hadduu ahaa ama xoola aha ama badar aha badeeco kale aha subag aha maqaaro aha wixii qofkan laga rabay yaa la tilmaamaya bikaylin macluumin wa wasnin macluumin waa ajalin macluumin madan la yaqaan baa loo qabanaya waxaa haddii la beegiya siduu yahay tilmaan baa wixii lagu koobay waxaan tilmaantiisaba koobmin lama ogol wuxuu ka koobmaa shaygan ashyaa la isku dardaruu ka koobmaa tilmaan koobanta male hariisay ku mitaalin jireen ninba intuu helkalu ka sameeya xalwadaa u yar dhow xalwada biyo iyo subag iyo sonkor iyo bur iyo waxaa kale isku daray qaar baa ka badiy oo qalinfur iyo hayl iyo cusba ku daray idan waxaa noocaas oo kalea ee wuxuu ka koobmaba uusan koobmaynin lama rabee wax koobmayaa la rabaa idan baacu salam waxaan aada loogu dhaqmin wey saa daraadeed fahmigiisu waa adagi wixii marba lagu dhaqmaa la garanaya wax lagu adagaya idan baacu salam salafna waa la yihaa fa ay u dambayso mimna ay u dambayso labadaba hore tabiyada beecediw oo ninkii mushtarka ahaa ee wax gadanayey baa wuxuu hormarinayaa hamaantii amaa ninkii baayicahaa badeecada laga rabay tilmaan baa lagu koobayaa wixii muddona waa la qabanaya beeca sidaasa ma banaayay almaadatu asaabica maadadii toddobaad fii salami hore tabiyadiibay u maado tahay awalan tacriifuhu salamka tilmaantiisu waxaa weye asalaamu oo miim la akriyo aw isalaafu oo fa la akriyo labada tacriifuhu salaamka tilmaantiisii assalaamu aw isalaafu huwa baycu mawsuufin kula tilmaamay gadidiisii wey fii dimati luqun lagu tilmaamay wadaalika kaasina yan yashtariya kaan yashtariya almuslimu qof muslima inuu gato wey assilca magacuu gadanayaa almadbuuta magacadii waa la koobay bilwasfi tilmaan baa lagu koobay min tacaamin waa badaro cunto wey aw xayawaanin xoola nool wey aw hayrahumaa waxaan labadaaba ahayn wey ilaa ajalin madal buu ku gatay ajalkaasoo mucayanin la cayinay fayadfac kii mustarkaa waa dhiibayaa asaman lacagtii goortuu ku dhiibayaa wayantadir kadib wuxuu sugayaa alajal madashii la qabtay almuxadad ee la magacaabay bilfulaan yoom fulaan sanad fulaan in la xadido wey anaa keeni doona ma wayantadir mushtarkii wuxuu sugayaa alajala madashii loo qabtay ajalkii almuxadad ee la xadiday liyastalima inuu guddoomo gacanta ku dhigo asilca badeecadii uu tilmaantay fa idaa xalla alajalu madalkii haddii uu gaaro xalla alajalu madashii la sugaayay hadday xaalowdo oy timaado qadama waa u dhiibaa lahu musarkii albaa'icu kii waxgatay ee lacagta hormarsaday ee xoolaha lahaa kale ayaa asilca ah badeecadii dhiibayo wey waa bartay marka miisaalka xukumuhu kolka shareecada waxaasi maxay ka qabtaa raabic waa banaan yahay xukmuhu xukmu salam xukmu salami salamka xukunkiisii aljawaasu banaanaan waajib iyo sunna midnama waa banaan yahay id huwa min albeyci beyci buu ka mid yahay beecna waa banaanaa waalbaycu jaa-izun beecna waa banaan yahay weliqowli rasuul rasuulka qowlkiisiina waa u daliil salamkii sala allahu calayhi wasalama eba waye nabiga korkii naxariisiyo nabadgelyaha ku badiyo uu yihi man aslafa qofka wax hormariya fii shayin shay dartii u hormariya falyuslif ha hormariyo fii kaylin beer ha ku hormariyo macluumin kaylin wey fii kaylin ha ku hormariyo fii kullin baad moodaa inuu dhigay fii kaylin ha ku hormariyo beeg macluumin la yaqaan iyo wasnin fadlin macluumin la yaqaan ilaa ajalin muddo macluumin la yaqaan wa qowli bni cabbaas cabdullaahi ibni cabbaas hadalkiisi waa u daliil radiya allaahu eebba weynaha raali noqdo canhumaa cabdullaahi iyo cabbaas xaggooda uu yihi qadima waxaa soo galay rasuulullah ala rasuulkii sala allahu calayhi wasalama eebba weynaha rasuulka korkiisa naxariisiyo nabadgelyaha ku badiyay almadiina magaaladii madiina ahayd baa nabigu yimid isagoo ka yimid makal mukarama oo muhaajira reer madiina waa beeray kolka dhaqankana ugu yimid wa hum iyagoo reer madiino ee yuslifuuna isu hormariyaan fi timaari timirti nimanna waa beecsida ganacsadayan wey waa ganacsadayaal oo lacag beehayaan qolana waa beeray timirtii bay abuuraan ganacsadayaalkii lacagta ayaa lacagtii dhiibaya kolkaasuu leeyahay sanad iyo labo iyo saddex timir baan kaa raba ilmaha i kan lacagtuu sii dhiibaya kana timirtii baa laga raba dhaqankaasuu nabiga madiina ugu yimid waanu ogolaaday kolkaasuu xuduudda u dhigay oo yidhi waa fiican tahay in uu lacag sii qaato kana timir laga sugo laakiin si aan muran dambe u dhicin beega iyo waktiga iyo madasha iyo wasanka intaba in laysla meeldhigo oo markaad adiga bixisay kun riyaal maxaad rabtaa toban goosaradood baan rabaa oo intaasoo kiila ay ku jirto intaasna yahay miisaankeeda waxaanan rabaa saddex bilood ka bacdi maalintaasaan rabaa bishaasaan rabaa meeshaan ku kala qaadayna waa meeshaas markaa nabiga dhaqankoodii buu u xalaaleeyey xuduudana waa u sameeyey si hadhow aan loo murmin cabdullaahi ibnu cabbaas baa warinay markaasuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam madiinuu soo galay waafum iyagoo reer madiino ee yuslifuuna isu hormarinayaan fi timaari timirtii la tabci jiray asanata isu hormariyaan oo ninkii lacagta dhiibay sanad kadib buu timirtii sugaya wasanatay ama laba ka bacdi buu sugaya wathalaatd saddex sanuu sugaya xadiidku muttafaqu calayhi saddex salamkan beecaan la hormarsanaya lacagta baa shuruud leh shardiyaalka yushtaratu waxaa la shardiya lisixati salami hore tabiyada beeceedii asixideedii maayeri arrimahan soo socda baa la shardiya an yakuuna thamanu waxaa marka hore la dhiibayaa lacag ka noqdo waxaan la yska sugayaa waxaan lacag ahayn an yakuuna thamanu thamanka waa inuu naqdan yahay naqdiga waa macay min dahabin aw fida qalin wey ama dahab ama fida waa inuu yahay wixii labadooda macno qaba oo lacagii kale lagu dhaqmaayeyna waa noqon kartaa ahawmaa kii waa inuu noqda naaba ka naaib ib noqda canhumaa can idahabi waalfida wixii dahab iyo fidla macno qaba oo min cumlatin lacagaha lagu dhaqmaa waa shardigii koowaad kay laa yubaacu yaan la gadine rabawiyun wax rabawiya a bimidlihi rabawi kale oo haddii cunto uu yahay dacaamkuna waa rabowi lacagtuna waa rabowi nasiixtana ma haba imanas marka markaasi ayaan u dhicin tan naqdi la dhiibay noqonaysa ta kale lacag maaha laba ayan dabiita waa inuu koobmo almabiicu mabiicdii inay koobanto wey biwasfin tilmaan ku koobanto taamin buuxa yushakhisuhu suureeya oo soo koobo markii tilmaantaan la sheego wixii waa soo taagmaya wax indhaha hortaada yaaluu noqonay waxaan tilmaantiisu koomaynin lama rabata harisadii oo kale anyandabita waa inuu koobmo almabiicu shaygan mabiica biwasfin tilmaan inuu ku koobmo wey taamin buuxda yushakhisuhu soo joojiyisay wadaalika tilmaanta lagu koobayana bidikri jinsihi shaygan mabiicdee la tilmaamaya goobjoog ahayn horta jinsigiisii baa la sheegaya wax badar baa laleeyahy wa nawcihi noociisiina waa la sheegayaa badar markii la yihaah waa yaryaray iyo waa galley iyo waa masagacaday iyo waa guduud waxbaa la sheegaya noocidii waa qadrihi qadarkiisii waa la sheegaya toban jawaan baa laleeyahay xataa laa yaqaca yuusan dhicin baa lala dagaalamaya bayna almuslimi qof muslima iyo wa akhiihi walaalkiisa kale muslimka khilaafun muran iyo jaqjaq yayan dhicin murankaasoo yaqdii keena ama yufdii gaarsiiya bihimaa labadii muslim ila almushaxana uur buuxid iyo walcadaawati colimow oo midba midka kale u uur buuxo waxaasi ayaynu dhalanin tilmaantan layska oo shardi oo la ilaalinaya an yakuuna inuu ahaado ajaluhu madalka loo qabtay magicda macluuman mid la yaqaan muxadadan la koobuu noqonayaa maalinka iyo bisha iyo sanadaa wabaciidan mid fog ha noqdo ka nisfi shahrin bilbarkeed fa akhar hadduu qariib yahay in inta maanta la gunto lacagtii la hormarsado berrimaa wixii la keenayaa la wixii berihiisaa dambeya saakuun la keeni karo waxaase wax tilmaan iyo salam lagu magacaba maaha dhex goob joogow kolka waxaa la rabaa ugu yaraan bil barkeed iyo kasii badan baa ninkan wixii laga sugaya saddex an yakuuna ajaluhu madalkiisii waa inuu noqdo macluuman mid la yaqaano muxadadan la koobay wa baciidan ka fog oy muddadiisu fog tahay ka nisfi shaarin bil barkeed iyo fa ka badan afar waxaa wey an yuqbada thamanu lacagta waa in la guddoomaayo fi lmajlisi goobtaa beeca lagu guntay waa in lagu kala guddooma xataa laa yusbica yuusan ahaanin haddaan lacagtiina meesha la keenin min baabi bayci dayni bidayni dayndayn lagu gadu noqonaya almuxaram in dayndayn lagu gadana inay muxaram tahay ayaynu soo marnay lix iyo toban beec oo manhi a diintu reebtay ayaynu soo marnay waxaa ka ahaa baycu dayni bidayni dayn dayn lagu gado maxaa jira waa laba eber sheekaa meesha la keenay laba eber laysku gada maya walaslu daliilka loo cuskaday asala fii haadihi shurud shuruuddaan sheegnay gudaheeda qowluhu hadalkii nabiga ayaa daliilka laga qaatay sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi mana salafa qofka wax hormarinaya fii shayin shay gudihii falislifa hormariyo fii kaylin beeg macluumin la yaqaan wa wasnin rodlin macluumin la yaqaan ilaa ajalin madal macluumin la yaqaan axkaamu hugamka sanadkii axkaam buu leeyahay kow an yakuuna alajalu madalka la qabtay waa inuu yahay mimaa kii u tatagayar ay doorsoomi karto alaswaaqu suuqyaalka fiihi ajalka gudihiisa wadaalika ka shahri bil iyo wa naxwihi lamida lianna salaama hore tabiyadii fil ajali madal gudaheed laysu hore tabiyo alqariibi dhow xukmuhu ajalkaa qariibka xukumkiisa xukmulbayci ayuu la mid yahay waalbaycuna yusharadu fiihi bee waxaa la shardiyaa ru'yatu lmabiic waxaa la gadaya indhaha in la saaro wafaxsihi in la baarbaaro gacanta la geliyo dhan walba la iska taago idan waa inay muddo jirto an yakuuna alajalu madalka waa inuu yahay mimaa kii ay tatagayaru doorsoomo doorsoonto an aswaaqu suuqyaad fiihi ajalka gudihiisa wadaalika kaana ka shahri buu lamid yahay iyo wanaxwihi naxwi shahri lianna salama salamkii fi lajali madalkii gudihiisa alqariibi dhowaa xukmuhu xukunkiisi xukmulbayci wey waalbaycu baaci yushtaradu fiihi waxaa la shardiya ru'yatu lmabiic mabiic arkideeda iyo wa facsihi baarbaaridiisii laba waxaa weeye an yakuuna alajalu madalka la qabtay inuu yahay zamanan waqti yuujadu la helayo fiihi zamanka gudihiisa haaliban sida badan almusallamu fiihi badeecadii laysu dhiibaye dambe wakti la heli kara waa inuu yahay oo haddii laha rutab jilaal jooga xagee lagu arkaya burcad haddii layidhaha jilaal jooga jilaal xoolihii waa gureeni maba dhaliili kolka haddii la yihaha jiiraalka bisha u dambaysa yaan burcad kaa rabaa lama helo ama haddii la yihaah guga bisha u horeysaan badar kaa rabaa weliba badarkiima bixine waxaa la rabaa waktiga la tilmaamay shaygan mabiicda la yska rabo sida badan in la heli karo xagaagaan badar kaa rabaa haddii la yihaah hagugiyaa dhamaaday sax haddii hagugiyaa burcad kaa rabaa xoolihii baa dhaloo dararay kolkaas shaygan isagaa waktiga loo qabtay wakti la heli karay inuu yahay an yakuuna alajalu madalka waa inuu yahay zamanan wakti yuujadu la helaayo fiihi zamanka gudihiisa haaliban sida badan almusallamu fiihi shaygii la dhiibid rabay oo falaa yasixu suuragal maaha an yuslima inuu salam ku sameeyo fii rudabin timir bisayl bilowada fii rabiixi jilaalkii guway fi rabiici gugi ugubcasho waa la tabca qoraxday ku bislaata aw cinabin cinab fi shita xagaa jooga lama helo mathalan liannahu madcaatun arrintaasi waxay dhidi badan u adeysaa lishiqaaqi khilaaf bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda wax naadira oon la heli karin haddii beeci lagu gunto isku afnaqiya muranaa imana lamaa ogola saddex waxaa wey in lam yudkar haddaan la sheegin fi lcaqdi beeca marka la guntaaye haddaan maxalu tasliimi sila badeecada meesha lagu kala guddoomi doono haddaan la sheegin wajaba waxaa waajiba tasliimuha badeecadii dhiibideeda fii maxali lcaqdi beeca meeshii lagu guntay lagu dhiibo wain dukir haddii la sheego daalika maxalka lagu kala guddoomayo wa cuyina lahu maxalun khaasun loo cuyino fa huwa maxalkii kamaa cuyina fi lcaqdi caqdigii sidii loo cayinay wey faxaysu sidii itafaqa ay labadii isku waafaqaan calaa maxali tasliim dhiibidda booskeeda korkeedii wajaba waxaa waajiba tasliimu silca badacadii dhiibideeda fiihi meeshii laysku waafaqay lagu dhiibo id ilmuslimuuna muslimiinta calaa shuruudihim shardiyaalkay xisaan bay ku soconayaan kolka markii lacagtii la qaato wixii layska sugaayey in ma loo sheegay inaan loo sheegin haddii loo sheegay meeshii bay ahaanaysaa haddaan loo sheegin meeshii bay lagu guntay noqonaysa in lam yudkar haddaan la sheegin filcaqdi markii beeca la guntaayey maxalu tasliimi sila badeecada gacan ku dhigideeda maxalkeedii haddaan la sheegin wajaba tasliimuhaa in la dhiibaa waajib noqoni fii maxali lcaqdi meesha lagu guntay beeca nafteedii wain dukira daalika meeshii lagu kala guddoomayo haddii la sheegana waa wa cuyina lahu loo cayino maxalun khaasun meel gaaro ahaneed fa huwa meesha lagu kala